بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada waxay noo soo dhammaaday oo inoogu dambeysay jawaasimtii sheekhu raxima allahu tacala halkan wuxuu ka bilaabayaa nakiradii iyo macrifadii buu doonaya inuu ka bilaabo annakiratu walmacrifa hada maxaluhuma wuxuu yidhi sheekhu faslun ay haadaakani faasilun mid soocaya weeyi ma bacdahu waxa ka dambeeya ayuu ka faslinayaa camaa qablahu waxa ka horreeyey waxa isaga ka dambeeya fasalka ayuu ka soocayaa wixii ka horreeyey faslun ay haadaakani faasilun mid soocaya weeyi ma bacdahu waxa ka dambeeya ayuu ka faslinayaa camaa qablahu waxa isaga ka horeeyey alsmu ismigu darbani ay duu darbayni waa mid laba qaybood u saaxiib ah nakiratun nakiro weeyi wa huwa nakiradu wa huwa ay alsmu nakira ismiga nakirada ihi ma ismi weeyi maaga oo shaaca faafay ay huwa maagu fii jinsin ay fii afraadi jinsihi jinsigiisa afraaddiisa ku faafay wey mawjuudin afraaddaasoo mawjuudin tacaduduhaa la helayo tirinteeda fil khaariji bannaankana laga helayo wadaalika tusaale ka inuu wuxuu ahaaday ka rajulin oo kale ayuu ahaaday aw muqadarin aw maa ismi weeyi shaaca faafay fii jinsihi ay fii afraadi jinsihi jinsigiisa afraaddiisa ayuu ku faafay afraaddaasoo muqadarin la qadarayo wujuudu tacadudihaa tirowgeega iyo farabadnaanshaheega helitaankeega la qadarayo wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday ka shamsin shamsin oo kale ayuu ahaaday sheekhu raxima llahu tacala halkan wuxuu ka bilaabay nakiradii iyo macrifadii ayuu ka bilaabay wuxuu yihi ismigu waa mid laba qaybood saaxiiba alsmu darbaan laabudda min taqdiiri mudaafin inaan mudaaf soo qadarnay waa lagama maarmaan ka yutaabaq alkhabaru almubtada si uu khabarku u mutaabaqeeyo mubtada sababta oo ah alsmu waa mufrad darbaanna waa taniyo markaasa isku muaabaeeya waa inaynu nidhaahno alsmu duu darbayni ismigu waa mid laba qaybood saaxiiba ka bedel nakiratin nakiro weeyi nakiradubu sheeku sii taxriifinaya markaa nakiro wuxuu yidhi waa maa shaaca fii jinsin mawjuudin aw muqadarin intaasuu ku tacriifiyey ibnu wa huwa de nakiratun baa loo celinaya huwana waa mudakr nakiratuna waa muanaaan kor dhinaca laga soo maaha nakiratin nakira weeyi wa huwa nakiradii markaa wuxuu ka dhiganaya nakiradu alismu annakira saas ugu noqonaya damir wa huwa ay alismu annakira ismiga nakirada ihi ma ismigii weeyi shaaca faafay ma ismigii weeyi haddii aad tirahdid maadaa mawsuulaad ka dhigtay shaaca jumlada dambe waxay noqonaysaa siladii haddaad tirahdid ma ismi weyina nakiro mawsuufa aad ka dhigtay jumlada ka dambaysaana sifa noqonaysa marka jumlada dambe raabkeyga kolba wuxuu ku xidhan yahay maada waxaad ka dhigtid jinsigu hadda tusaaleahaan rajul buu ku tusaaleeyey dee rajul haddaynu hadda ku dayno sidaa oo aynu nidhaahno maa shaaca fi jinsin waa waxa jinsi ku faafay iyada lafteeda laabudda min taqdiiri mudaafin inaynu mudaaf qadarnaa waa lagama sababta oo ah aljinsu shayun waaxidu jinsigu waa shay keliya oo hadda waxaa la tilmaamaya rajul markaynu dhaahno jinsiga waxaa loo jeeda waa arujuliya waa raganimada rujuliye wey iska dhaaf yaga raganimo meel taagani ma jirto iska dhaaf inay tacadudo oo aad ku aragtide raganimo meel taagani ma jirta dhidignimo meel taagani ma jirta macno ahaan baad u garanaysaa dee soo ahaan baad u fahmaysaa laakiin raganimo meel taagani ma jirtide saa darteed waa inaynu qadarno araad araad waa inaynu qadarno kolkaa wuxuu noqon fii jinsihi ay fi afraadi jinsihi jinsigiisa afraaddiisa ka ku faafay weeyi mawjuudna waxaynu ka sifaynaynaa afraaddaynu soo qadarnay oo afraad waaba jamac mawjuudna waaba mufrad dee nactiguna inuu mancuudka mutaabaqeeyay ahayd de taa hor inuga so dhegno ajrumi waan kuso baranaba nactigaa sababiya sheekh nactigu haddii uu sabab yahayna dee mancuudkiisa wuxuu ka waafaqi jiray laba keliya sooma awjulicraabka iyo macrifiya nakira bes inta kale maxaa la eegi jiray de waxa ka dambeeya ah, tadkiirkii iyo taaniifkii iyo ya jamac iyo waxa ka dambeeya loogi jira sooma saa darteed ha ka shakiyin marka marka wuxuu leeyahay fii afraadi jinsihi afraaddaasoo mawjuudin tacaduduhaa la helayo farabadnaanshaheega iyo tirawgeega fil khaariji banaankana laga helayo oo hadda rajul buu ku tusaaleeya ta rajul imika waa jinsi keliya wuxuu tilmaamaya isagu jinsu rujuliya marka muxamed waa rajul zaydna waa rajul cumarna waa rajul mid gaar u lihina ma jiro laa yakhtasu bihi waaxidu duuna aakhara so ajrimninamusar waa inti un waa inti un nin sii socda hadday iska dhabaqdo rajulow aad tirahdid mid haw kuraa e, e. ka kalena haw kuidha de waa isku waa u siman yihin nin gaar uli rajulnimo ma jiro sheeganaya anaa rajul kelida a odhanaya ma jiro marka kaasi waa mawjuud rajul jinsigiisi afraadiisu waa mid mawjuudo waa la heli karaa khaarijko banaankaa laga helaya lamana kala cid gaar oo u xidhan tahay ma jirte waa kullu dakarin baaliqin min bani aadama ayuu rajul ku dhacaya marka wuxuu yidhi nakiratun nakiratin nakira weeyi wa huwa ay alsmu nakira ismiga nakirada ihi maa shay weeyi maaga oo shaaca faafay huwa maagu fii jinsihi ay fii afraadi jinsihi jinsigiisa afraaddiisa ka ku faafay weeyi afraaddaasoo mawjuudin la helayo tacaduduhaa farabadnaanshaheega fil khaariji bannaankana laga helayo kaas waa waadix maa wadalika tusaale kainu wuxuu ahaaday ka rajulin rajul oo kale ayuu ahaaday aw muqadarin maa kalaad qadaraysa iyadana xagga hore ku casmantade aw maa ama shay weeyi maaga oo shaaca faafay fii jinsin ay fii afraadi jinsihi jinsigiisa afraaddiisa ayuu ku faafay afraaddaasoo muqadarin la qadarayo wujuudu tacadudihaa farabadnaanshaheega helitaankeega la qadaraya iyada ma jirto laakin waa la qadaraya wadalika tusaale ka shamsin qorax oo kale weeyi shamsi waxa loo dejiyey waa ismun likawkabin nahaariyin yansakhu wujuuduhu allayla waa magacu leeyahay xidig weliba nahaari loo nisbeeyey helitaanka isaga la helaay wuxuu zuulinayaa habeenka marka waa kowkab soo ma markaa kowkabka maxaa laga helay qoraxdii shamsi hadaba shamsi kelideed baa la helay oo khaarijka iyo banaanka laga helay laakiin haddii la heli lahaa kowkab kale oo sidaasi oo kalea ah hadii la heli lahaa waxa ku rumoobi lahaa shamsunubaa isna ku rumoobi lahaa laakiin muuna jirin de isagu waa muqadar isaga taqdiir ahaan wey masle taqdiir ahaan wey oo kelidii weyi fi lkhaarij laakiin haddii la heli lahaa taqdiir ahaan haddii la heli lahaa isna shamsun unbaa ku rumoobi lahaa weyan macno shamsun baa isna ku rumoobi lahaa aw ma ama shay weeyi maaga oo shaaca faafay fii jinsin ay fii afraadi jinsin jinsi afraadii ku faafay afraaddaasoo muqadarin la qadarayo wujuudu tacadudihaa farabadnaanshaheega helitaankeega la qadaraya lakin ma jira de waad fahamtay haddama wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday ka shamsin iyo wixii lamida a ayuu ahaaday marka halkaa wuxuu ku tacriifiyey nakiradii nakiraadka tacriif la waa maxay waa maa shaaca fi jinsi mawjudi aw muqadarin waaba inta intaa keliya weyan wa macrifatun ka kalena macrifo wey wa macrifatin macrifo wey wa hiya macrifadii sitatun waa lix siday jamaahiirtu qabaan lixdaa wey siday jumhuurtu qabaan ina maalig ba isagu mid siyaaliyo nakirada maqsuudada ayuu ku dara oo qasdigaa laftiisa ayaa ayaa ayaa waxa weeyaan tacriifinayo macrifinimada keenayo buu leeyahay markaa waa lix markaa iyada wax tacriifo muu sheegin sababtaa qaacidayna horey usoo qaadanay ahaan jirtay idaa kaana shayu maxsuura bilcaddi istagnaw can xaddihi shayga haddii lagu xasrin karo tiro waa laga kaaftoomaa in la tacriifiyo oo culimadu waxay idhahdaanba cadduhaa xadduha tirintan la tirinayaaba u ah xad iyo tacriif markaa isagu tacriifkaagama baano tir baad ku xifdaysaa markada wuxuu yidhi wa macrifatin macrifo weeyi wahiya macrifadu sitatun lix weeyaan macrifadiydi waa lix lixdaas maa iska xifdinaysa adamiiru damiir weeyi ka u horeeya macrifada waa damiir weeyi isagana inoo qaadaa dhigi doona sida ay u kala macrifo badan yihiin insha allah isaga keeni doona de marka damiirkaasi wuxuu leya waa faciilo bimacnaa mufcala damiir mudmar baa loo sida loo yidhaahdo caqadtu lcasala fahuwa caqiidun ay mucqadun sida loo yidhaahdo markaa waa mudmar ahaan baa loo jeedaa buu leeyahay waxaa kaloo dhici karta waxaa kaloo la idhaahdaa mudmar baa la dhada damiir lama idhaha mudmarna waa la dhahdaa mudmar hadda damiir buu ku cabira soma mudmarna waa la dhahdaa waxaa laga keenay min admartuhu shaygiibaan qariya laga keenay shaygii ayaan qariyey tacriifka kan ah waxa iskale ama damiir dha ama mudmar dho tasmiyada tan ah waxa iskale albasriyuun nimanka la idhaha kuufiyiintu iyagu waxay ka cabiraan oo idhaahdaan kinaayatan wa makniyan bay ka cabiraan damiirka marka la joogo kinaaya hadii maqashid damiir bay ujeedaan makniyan haddii aad maqasho naxwo ku maqashidna waxay ujeedaan damiir bay ujeedaan laakin tacriifkaa ah hore ama tasmiyadaa hore waxa iskale albasriyun baa iskale hakuu kala cadaato marka wa macrifati macrifo weeye wahiya macrifadii sitatu lix weeyaan adamiiru damiir weeyi ka bedelo wa huwa damiirku maa lafdi weeyi maaga oo dalla tusiyey huwa maagu calaa mutakalimin mid hadlayo tusiyey aw mukhaaabin aw ala mukhaaabin mid lala hadlayo tusiyey aw haaibin aw calaa haa'ibin mid maqan tusiyey damiirkiiba warkaa wuxuu qaybsamay waa saddexdaa wey ya waa mutakalim iyo mukhaaab iyo de waa intaad hore u barata mutakalim waa hadle waa qofkan hadlaya wey ana waa mutakalim soo ana cid gaari male haddeen anu hadlayo anaan odhanaya kama adiga cabdifatax anaad odhanaysa gabadhi maxay odhanaysaa xitaa ana marka maxaa loo dejiyey mutakalim cid kastoo hadlaysaa maxay adeegsanaysaa ana bay adeegsanaysaa marka cid gaarayna male haddii la badan yahayna ama ina baad odhan kartaa ama ama naxnu naxnu baad odhanaysa cid gaaroo la yeedna ma jirto mukhaadab ku yimid mukhaadab waa lala hadlay waa ciddii lala hadlaya lala khidaabay anta baan ku leeyahay dee anta aden shamsudiin anta bashirna waa anta ma muka ya maya wey haaib baa ku yimiday haaib waa wax maqan wax maqan adoo haraadin oo meesha ka maqan ha raadin mutakalimka hadlaya iyo mukhaadabka lala hadlayo waxa ka soo hadhay walow meesha haba fadhiya waa haaib saa ufaan anu ma hadlayo waxaan la hadlayaa cabdiraxmaan baan la hadlaya maxamed bakar gara sooma soo ma haaib buu ka dhigan waa laga sheekeynaya soo ma isagoo haddana meeshii fadhiya ayuu haddana haaib yahay marka mutakalim hadle mukhadab lala hadle labada wixii kasoo hadhay walow meesha haba jooge maaa laga muxuu ka dhigan yahay aaib bu ka dhigan yahay aaib bu he ka dhigan yahay waa taasna waa sida wa huwa damiirkii maa ismi weeyi maa ismigii weeyi eg maa ismigii weeyi jumlad damba maxaan ka dhigaya marka mawsuulaan ka dhigaya maa ismi weeyi haddaan idhaana sifaan ka dhigaya maagaasoo dalla tusiyey huwa maagu calaa mutakalimin hadla tusiyey o mukhaaabin lala hadla tusiyey o haa'ibin maqnaada tusiyey wa huwa damiirkii imaa mustatirun mustatir weeyi wa huwa damiirkii imaa mustatirun mid mustatira inuu yahay marka imaada waxa ka dambayda khabarkii u noqonaya so farqiga udhexey waynu soo baranay imaa amaa ama saamaan jiri iska marka waa maxay waa iska xarfu tafsiil de iska xarfu tafsiil wey amana ya xarfu shardin hayru jaazim amana xarfu tanbiih mar way ku kala cadday waa kolkaa imaa waxba kuma dhiman sade waa khabar mustatirun maaha wa huwa damiirkii imaa mustatirun mustatir inuu yahay wadalika mustatirkaasi kalmuqadari ka la qadaray weeyi taqdiiran qadarid la qadaray taqdiirkaasoo wujuuban ay waajiban waajiba hadduu master sifo dhaco maxaynu nidhi imise arrimood baa lagu taxliiliya saddexun baa lagu taxliilin karaa inaynu nidhaahno waa lilmubaalaga inaynu nidhaahno mayana mushtaq lagu awilo ee wujubaga waajib ku awilaya sifaayada inaynu nidhaahno waa calaa xadfi mudaaf labadaa mid saddexdaa mid un weeyaan marka wujuban waxa kuu banaan mustatir so ismi faacil maaha mustatir ismi faacili master uu ku camal falaya ka sifayna banaan imaa mustatirun iyo istitaaran istitaarka oo wujuban ay daa wujubin waajibnimo u saaxiiba iyo inaynu nidhaahno muqadar oo ismi mafcuul ihi master ku camal falayo oo taqdiiran abaa laga sifaynaya labada qowlba jaaza wajaaza waa kuu banaan tahay wa huwa damiirkii imaa mustatirin inuu yahay wadalika mustatirkaasi kalmuqadari ka la qadarayo oo kale weeyi taqdiiran qadarid la qadarayo dee muqadar ismi ficil ku camal falaya masterkaas soo ma aragti taqdiirkaasoo wujuban ay waajiban waajib ah fii naxwi aquumu aquumu naxwigeega lagu qadarayo fii naxwi aquumu aquumu iyo wixii lamid ah dhexdeeda lagu qadarayo wa taquumu taquumu iyo wixii lamid a ah dhexdeeda lagu qadarayo wa naquumu ku qoraya ya saddexda wa wasray ma naquumu bu qoraya xagga ah, hoose mu ka tambiya daeg eh? taquumu inu ku dara weya muxuun de ya ku daram ya ya ku daray ma sax fii naxwi aquumu aquum iyo wixii lamida dhexdeeda lagu qadaro waa ficilkii mudaarici hamsada lagu bilaabay wa taquumu taquum iyo wixii lamida dhexdeeda lagu qadaro waa ficilkii mudaaric lagu bilaabay tada wa naquumu naquum iyo wixii lamida lagu qadaro waa ficilkii mudaaric lagu bilaabay nuunta marka intaasiba damiirka mustatirki waa waajib istitaarka wa satru marfuucin bimrin xutima wa duna ya mudaaricin wasmayhima وفعل الاستثناء والتعجب وأفعل التفضيل ضربا تصiبي so ilaa kutubta hore kumaynan soo mari jirin inti un wey waliba damiirka markaynu joognayn insha allah arki doonaade ila weli waxaan ka sheekaynana waxa weeyaan waa iska matnigi maan akrinay aw jawazan aw jawazan kalmuqadari ka la qadaray weeyi taqdiiran taqdiir taqdiirkaasoo wujuban ay daa wujubin aw jawaazan ay daa jawaazin halkaasi ku cadfan tahay banaani u saaxiiba wuu istitaaran yahay lakin istitaarkaas waa istitaar jaiz ah waa muuqan kara fii naxwi zaydun yaquumu zayd waa istaagayaa iyo wixii lamid ah dhexdeeda lagu qadaray iska dhe halkaa hore ku tacaluji fii naxwi zaydun yaquumu zayd waa kacayaa iyo wixii lamid a ah dhexdeeda lagu qadaray waa ficilkii mudla waduuna ya muaaric waa kii kulaa waduuna ya muaaricin muaaric iyada lagu bilaabay isagu muxuu ah jaa-izun istitaarde taa waa lagaa reebay markaa yaquumu iyada damiir baa ku qarsoon qarsooniduu ku qarsoon yahayna waa istitaar jaiz arintaa ah. masl fahne halkan maxaynu haynaa marka damiirkii oo laba u qaybsamay mustatir wujuub ah iyo mustatir ya jaiz ah babaabu damiir bu kugu iman doonaade ow baarizun inuu yahay halkaan ku cadfay wa huwa ima mustatirun ow baarizun halkaas ku cadfan yahay ow baarizun ama mid muuqda oo baaris ah inuu wa huwa baariskii imaa mutasilun inuu yahay mid la xidhiiray bicaamilihi caamilkiisa mid la xidhiiray wadalika tusaale kainunka taay qunto qunta iyo wixii lamida oo kale ayuu ahaaday mutasilku wa kaafi akramaka akramaka kaafteeda wa haai ulaamihi ghulaamihi hadeeda aw munfasilun ama inuu yahay mid munfasila oo ka soomay an caamilihi caamilkiisa ka soomay wadalika tusaale ka ana weeyi wa anta weeyi wa huwa weeyi wa iyaayo weeyi damiirkii marka ugu horeysa xagga dalaalada inuu mutakalim tusiyo inuu mukhaadab tusiyo inuu haayib tusiyo waa dalaalada taas waxaynu u qaybin inuu mustatir yahay iyo inuu baris yahay mustatirkaa laba u qaybsami istitaar wujuba iyo istitaar jaiz ah baariskaa laba u qaybsami mutasil bicaamilihi munfasil can caamilihi waaba inta hadda wax aday kuma jiro marka wax la suul taaga male wa aw baarisun inuu yahay mid muuqda oo baaris ah wa huwa baarisku imaa mutasilun inuu yahay mid la xidhiirsaday bicaamilihi caamilkiisa ka taay qumtu qumt iyo wixii lamid a ah tadeeda wey ah, bilxarakaati alaa wa akri karta qumtu qumta qumti ka qumti qumtum amriyadii an kuso marnay soma qumtu qumti qumta ya qumtu wa maxay qumto qumti qumta intu bay ku kala cadiyiin hadda lagu sheegi maysha markaa qumtu wa maxay imika damiirkani waa bariste waad arkaysaa muna barisayn maxaa u raaca barisnimada de mutasil baa u raaca oo damirku aamilkiisa la xidhiidha damirku aamilkiisa markasta kasta ula xidhiidha wa kaafi akramaka akramaka kaafteeda iyada waa bifatxihaa ah, wa kasrihaa de wa damiha ka waran akramaku maad aragta weliga la akramaka akramaki damiirkani waa baris maxaa u raacda barisnimada mutasilnimo caamilkiisa buu ku daba dhegan yahay wahaai ulaamihi wahaai waa haadan ujeedna ulaami bu ismigu ku jooga mudaaf ilayg ku camal fala dee mudaafka muna la xidhiidha iminka ulaamihi ile waa mudaafii mudaaf ileyhi iyo ulaamihi haadeeda saddexdaasuu kugu tusaaliyey saddexduba waa mutasil weey waad arkaysaan waana baris aw munfasilun inuu yahay damiirkii bariskii mid ka infisaalay oo ka soocmay can caamilihi caamilkiisa ka ana ana oo kale wey waa mutakalimkii wa anta anta oo kale wey waa mukhaadabkii wa huwa huwa oo kale wey waa haaibkii wa he waa haaibkii wa iyaaya iyaayo oo kale wey iyaayana waa mahay mutakalimun fi xaalati nasbi malintaasna waa mutakalim ya xaalatu nasba jooga marka ana madhab lbasriyiin waxay leeyihiin ana alsma huwa alhamzatu wanuunu faqad waa hamzada iyo nuunta wlalifu zaaida alifta ana u dambaysaay waa zaaida bay yidhahdeen ama litaxsiin khai baaba loo keenay haye kuufiyiinna waxay dhaheen oo yidhaahdeen ana alisma majmuucu halaaati saddexda oo wada jira ismi a markaa fahan qawlasha ku jirana ana basriyin maxay yidhahdeen waa hamzada iyo nuunka oo kaliya isminimadu aliftan dheeri waa zaaida madhab lbasriyiin saxiix maxay leeyihin nimanka kalena marka kutubta ar wayna kuso mari jirni de ana aliftaasi qaarkood waxay leyin waa lizaaida qaar litaxsiin lkhati qaar lilishbaac waxbay idha kuufiyiintuna waxay leeyihin mayana sidaa duuduubkeegaas ismi ku wada tahay duuduubkeega ay walaa mushaaxata fi listilax sooma basriyiin hadday tahayna tasmiyadaygu saasay wada leeyihin kuufiyiintuna iyaguna saasay qabaan wa anta weyi basriyiintu waxay leeyihin waa an keliya tadana miya waa xarfu khitaabkii de cidi lagula kitaabiya kutusinaysaa taadani anta waa nin anti waa gabadh saasay wa huwa huwa weeyi huwa bijumlatihi buu damiir ku yahay huwa bijumlatihi iyo hiya saasay basriyiintu qabaan saasay qabaan huma iyo hum iyo hunana inta kale waa adaadka cidda lagula hadlayo ayay iyagu tusinaya waxa kale tusinayaan iyagu laakin ismigu waa intaa horan saas bay qabaan meelo kale insha allah ku tambiihin doonaa ka soco fasla maca imkaani lwasli ila fi naxwi lhaai min salniihi bimarjuuxiyatin wadanantukahu wa kuntahu birujxaanin bu ihi sheekhu walaa fasla soocid lidamiiri damiirka la soocaa maca imkaani lwasli maca imkaani lwasli xidhiidhinitiyay suuragal tahay jaa-izun mid bannaan maaha walaa fasla soocid lidamiiri damiirka la sooco oo la fasliyo oo caamilkiisii laga fasliyaa maca imkaanil wasli xidhiidhiniti ay suuragal tahay damiirka lagu daba dhejiyodda caamilkiisa jaa-izun mid banaan maaha fasligaasi mid banaan maaha awalan damiirka maxaa loo keenay marka horeba damiirka mutasilka maxaa loo keenay waxaa loo keenay oo wadcu damiirba asal ahaan wuxuu u yahay oo uu ka turjumaya waa liikhtisaari lkalaami in hadalka la gaabiyo halkaa zayd iyo maxamed iyo ka akrii lahayd baa loo keenay damiirnimadaba haddee likhtisaarilkalaam loo keenay munfasilnimadiis iyo mutasilnimadiisana keesii kooban mutasilkaa kooban dee sooma maadaama oo mutasilku uu kooban yahay adaba iyada oo damiirkii in la itisaaliyo caamilkiisi ula xidhiidhay ay suuragal tahay ma banaano in damirkii laga fasliyaa ilaa fi masalatayn laba masalo mooyaane labadii masalo halkaana ku tambiye waaba intaa laba masalo kuu damiye labada masalena sharxu inoo keeni doona de insha alla dee mutamimadiina kusoo marnaba mutamimadiina oynu kusoo marna wa idin suuraysan yihiba sooma waka walaa fasla soocid lidamiiri damiirka la fasliyaa maca imkaanil wasli xidhiidhinitiyo ay suuragal tahay jaa-izun mid banaan maaha fasligaasi ilaa fi naxwil haai hada iyo wixii lamid ah mooyaane hadaasoo min salniihi salniihi ka ahaatay bimarjuuxiyati maa marjuuxiyatin bimarjuuxiyatin badaas waa bimacnaa maca bimarjuuxiyatin ay maca marjuuxiyatin laga raajix noqosho la jirhkeed haa kuma banaano fasligan ku tacalujinana wadanantukahu wa min danantukahu danantukahu hada ka ahaatay mooye wa kuntahu wa min kuntahu hada ka ahaatay mooye birujxaanin ay maca rujxaanin raajix noqosho la jirkeedana la fasliyo markaa halkan labada masalo kugu suureeyo fasligii wuu banaan yahay buu leeyahay iyada oo waslina uu suuragel yahay labadan masalo qaacidada horeed qaadate guud ahaadna ma maxay la fasla maca imkaani lwasli waa qaacido guud laa fasla maca imkaani lwasli sow qaacido ma aha muxuu noqonaya marka laga soo istisnooday labada masale weeyaan labadaa masale iyaga maxaa ku banaan fasli baa banaan iyadoo suuragal u yahay wasli marka labada masle maslada horeysa waa salniyihi daabidkooga togi doonaa salniyihi waa ficil kasta oo laba mafcuul qaadanaya labada mafcuulna asalkoogii hore mubtadi khabar ayna isku ahayn saxiix waa ficil kastoo laba mafcuul qaadanaya labada mafcuulna mubtadi khabarda ayna isku ahayn maynan taasuun ahayn haddaad soo dhawaysid waa ficil lala xidhiiyey laba damiir labadaa damiirkooda horaa ka macrifo badan ka labaad marfuucna maaha maynan tahayn iminka waa maxay salnihi mayna laba ku jirin labada ku jira waa salni oo qaarba mala nuunka wa haysta nuunka waa nuunul wiqaaya damiirka mutakalimka muna ka macrifo badnayn ka mukhaatabka uu ka macrifo badan yahay damiirka mukhaatabka inuu kasii macrifo badan yahay ka qaybka saasay u kala darajo badan yihin sooma marka khulaasadiis waan gaari doonaayo ad waan soo dhaweynaynaa unde litaqriib waa ficil kastoo loo mafcuul qaadanaya labada mafcuul asalka hore mubtadiy khabar ayna isku ahayn ficilkaa maxaa ku banaan maca marjuuxiyatin laakin waa laga raajixsan yahada ya wa he waa laga raajixsan yahay maxaa banaan salnihi oo sida loo wasli eh, loo loo wasliyo oo la xidhiiriyo iyo in la idhahdo salni iyahu in la idhahdo labadu way banaan yihin labaduba he way banaan yihin dhanantukow iyo kuntow dhanantuguna waa maxay waa ficil kastoo laba mafcuul qaadanaya labada mafcuul asalkii horea isku ahaayeen mubtadiyo iyo khabara isku ahaayeen kuntuna de waa kaani iyo walaalaheed wey iyaguna maxay ku bannaan yihiin maca rujxaanin raajixnimo la jirkeed oo waxa bannaan danantuka way bannaan tahay waxa kaloo banaan kuntahu sacay kugu qoran tahay waxa kalood odhan kartaa danantuka iyaahu kuntu ah, kunta ilatad waa ismiyeediy iyahu saana waad ufasrin kartaa marka labada masalun baad ka soo reebaysaa tafsirgoogna wa iman doonaa de intan waa matn tafsirgoogna wa iman doonaa labada masalo wixii ka soo hadhay laa fasla maca imkaanil wasli qaacidadaasad haysanaysaa fasli ma banaano tiyo wasli u suurageliyayo laakiin labadan masalo maxaa banaan fasli baa banaan de fasli baa banaan ta hore muxuu ku banaan yahay bimarjuuxiyatin waa laga raajix maxaa raajixa wasliga zanantukahu iyo kuntahuna muxuu ina yidhi birujxaani buu ku banaan maxaa raajixa fasliga maxaana laga raajixsan yahay wasliga isagaa soonoo keeni doona insha alla eh, eh, faafaahin doona wuxuu yidhi walaa fasla soocidid damiiri damiirka la soocaa jaa mid banaan ma aha maca imkaanil wasli xidhiidh suuragelnimadeed la jirhkeed ayaan u banaanay fasligaasi ilaa fi naxwi lhaai hada iyo wixii lamid a ah mooyaane hadaasoo min salniihi salniihi ka ahaatay ilaa fi naxwi lhaai hada iyo wixii lamid a ah mooyaane hadaasoo min salniihi salniihi ka ahaatay bimarjuuxiyatin maca marjuuxiyatin raajix noqosho la jirkeedna la fasliyo wa danantukahu hadaasoo min danantukahu danantukahu ka ahaatay mooyaane wa kuntahu kuntahu ka ahaatay mooyaane birujxaanin maca rujxaanin raajix noqosho la jirkeedna la fasliyo birujxaanin maca rujxaanin halkaa waxay nagaga dhamaaday matnigii bay nagaga dhamaday sharxii buu gudagelaya wuxuu yidhi yanqasimu lismu ismigu wuxuu u qaybsamayaa bixasabi tankiiri nakiranimada qadarkeeda wa tacriifi wa bixasabi tacriifi macrifinimada qadarkeeda qismayni ilaa qismayni laba qaybood buu uqaybsamaya qismayni ilaa qismayni laba qaybood ayuu u qaybsamaya waa yahay nakiratin nakira ayuu u qaybsami wahiya nakiradu waa alaslu midda asalka ah weeyi walida walida mise walihaada bu yidhi walihaada ay waliasaalatihaa nakirada asalnimadeeda ayaan qadamtu u hormariyey bu yidhi ibnu hishaam ayaan qadamtuhaa nakirada u hormariyey wa macrifatin iyo macrifo ayuu qaybsami wa hiya macrifadu alfarcu midda faraca a ah weeyi walihaadaa ay walifarciyatihaa faracnimadeeda darteed ayaan akhartuhaa macrifada dib ugu dhigay buuri wuxuu leeyahay ismigu taqdiiraad fara badan dhinacyo fara badan baa laga qaybiyaa hadaba dhinaca markaynu eegno bixasabi tankiiri watacriif markaynu eegno labaa loo qaybini waa dhinaca keliya dhinac kale ka istaagin ila xaysiyaad badan baa laga qaybiya wuxuu qaybsamayaa mid nakira iyo mid macrifa nakiradu iyada ayaa asal ah sababta oo ah iyada ayaa horeysay walmacrifatu taari'atu calayha macrifanimaduna dibbay ka timido way kusoo duldariday waayo shayga awalkiisa marka la helayo asma'ada caamada ah ee guud baa laasimta ya ilma haddii la dhalo mawluudun baa la odhanaya sooma lab wuu noqon karaa dakr baa laska odhanaya eg dakr nin baa dhashaa la odhanaya ismigii guud baa qabanaya gabadh baa dhalataa la insaan baa dhashaa la waa magac guude waa nakiran soo maha insaan waa nakire ya kadibna waxaa ku soo dariyeysa asmaada khaaska ee aclaamtaade maxamed baa loo bixinaya kunyadii baa imanaysa laqabkii baa imanaya soo marka iyada ayaa asalaade macrifada iyada ayaa e dee ka horreysi macrifaduna waa farac saa darteed baanan dib u dhigin wuu kuu taxliiqi taayo haddee lagu weydiin lahaa su ah nakirada muxuu u horreysiiyey macrifadan muxuu u dambaysiiyey uu ka jawaabo wuxuu ku yidhi nakiradu iyadaa asal ah ha ahaatee asalnimaday tahay baan u horreysiiyey macrifaduna waa farac faracnimadana ayaan dib udambaysiyey oo oh, asalkii baan hormariyey de qismayni mafcuul ha ka dhigin nasculkhaafid ku nasbi waayo yanqasimu inqasamay ka timida infacalina waa laazim saxiix walala markaa qismi nasculkhaafid baa lagu nasbinaya iska ilaali yanqasimu wuu qaybsamayaa alismu ismigu wuu qaybsamayaa bixasabi tacriifi ay biqadari tankiiri nakiranimada qadarkeeda iyo fiiradeeda wtacriifi wa bixasabi tacriifi macrifanimada fiiradeeda qismayni ila qismayni laba qaybood ay ismiga uqaybsami nakiratin buu uqaybsami wahiya nakirada waa lasl asalka a ah weeyi walihaada ay waliasaalatiha nakirada asalnimadeedan qadamtuhaa usoo horumariyey wa macrifatin macrifa ayuu qaybsami wahiya macrifadii alfarcu midda faraca ah weeyi walihaada walifarciyatiha faracnimadeeda darteed ayaan akhartu dib u dhigay haa macrifada anakira nakiradii sharxeygii gudagalay waa inti soo marnay wuxuu yidhi faama nakiratu nakiradu fa ama nakiratu nakiradu fa hiya nakiradu waa adi hadda iminkaan kuusoo sheegay ya ama waa maxay waa xarfu shardin hayru jaazim jawaabkeega mar kasta maxaa la geliya waajibnimo loo geliya ilaa ajrimadi kuda socda faama damatu fatakunu faama alfadatu fat maana halki un ahayn waa intin wey meelaha qaarkoodo madkuulkaasi ay gelaysaana amadu ay gashaana waynu soo marnay de madkuulu ama meelaha qaarkood iska go'naana waynu soo marnay waa lasoo taqdiiriya wuxuu yidhi fa ama nakiratu nakiradii fa hiya nakiradu cibaaratun fa hiya nakiradu cibaaratun waa ka waramid camaa shay laga waramo maaga oo shaaca faafay huwa maagu min jinsin halka waynu fi min jinsin buu qoraya fi jinsi soo maa maaga oo shaaca faafay huwa maagu fi jinsin ay fi afraadi jinsi soo qadarde waayo jinsigu waa shayun waaxidun soo ma maaga oo shaaca faafay huwa maagu fi jinsin fi afraadi jinsin jinsi afraadiibu ku faafay afraaddaasoo mawjuudin la helayo tacaduduhaa farabadnaashaheega la helayo ow muqadarin ow ka waramid shay laga waramo weeyi maaga oo shaaca faafay huwa maagu fii jinsin fi afraadi jinsin jinsi afraadii ku faafay afraadaasoo muqadarin la qadarayo wujuudu tacadudihaa farabadnaanshaheega helitaankeedaa la qadaraya eeg hadda ma jirto laakiin waa la taqdiirinaya waa la qadaraya falawalu ka hore ka rajulin rajul oo kale weeyi fa inahu rajul nawcun waa nooc Mm. muxuu yidhi mawduuc رجل موضوع mawduucu waxaa loo dejiyey lima fainahu rajul mawduucu waxaa loo dejiyey lima maad maxay kudhici jirtay hayrulcaaqi bay kudhici jirta soo ma rajulnada caqli buu leeyahay soo ma ya jinsi rujuliya muna caqli lahayn wuu leeyahay ma bimacnaa man waa saa mawduucun waxa loo dejiyey lima ay liman shaksi baa loo dejiyey ruux manka oo kaana ahaaday huwa manku xayawaanan xayawaan ahaaday xayawaanka oo naatiqan hadlaya xayawaanka oo dakaran laba war ma fahne muxuu ina yidhi falawal muxuu ka wadaa waa maa shaaca fii afraadi jinsin mawjuudin tacaduduha hadda rajul waa jinsi soo muxuuna na tusinayaa jinsu rujuuliya keliya intaasad ka fahamtay haddaba afraad buu leeyahay tacaduda oo zayd waa rajul bakarna waa rajul muxamedna waa rajul saxiix walala nakiradu waa ta caynkaasa waa ta ku faafaysa jinsi afraadii farabadnaashaheeguna mawjuud u yahay rajulna waa maxay waa kulu dakarin baaliqin min bani fkulamaa wujida min hada ljinsi waaxidu fahada smu saadiqu alayh fakulama mala weli maynaa dhigan fakulama kulama waxaa la dhahdaa wa waa min adawaat shari hayr اljazim u kamid yada lafteeda kulama lix weeyaan lixdii durba waxaad haysataa ama tanna uge kulamaana ugeyso waa min adawaati min adawaati shari hayr اljazim weeyaan saxiix fakulama wujida mar kastoo la helo min hada ljinsi jinsigan xaalada uu ka mid yahay waaxidun mid la helo fa haadaa kan alismu ee magicihi saadiqun mid ku rumoobaya waayi calayhi ay cala alwaaxidi waaxidkaa la helay ayuu ku dul rumoobaya saw rajul jinsi muu ahayn ya saw jinsigaasi afraad fara badan male oo wujuud a ah fi lkhaarij haddaba haddee zayd heshid zayd waa rajul de hadeed maxamed heshid maxamed de waa rajule lagama xigo ya hada nin sii dhawaaqdo rajul waa iska tiraado dhinaca usii jeeda kd anaa keliday le dee kama xigtid baa la odhanaya rajul waa jinsi guud weeyi macna rujuliyun bayna tusanayaaba ee rijilnimo ya ninnimo keliyaad meel taageer ma jirta sooma ya afraad buu leeyahy haddaba jinsi maadaama oo rajul maadaama oo uu jinsi yahay jinsigaa waaxid kamid ah hadii aad heshid waaxidkaasi wuu ku rumoobaya jinsigii saxiix ka alla kaadashid wuu ku rumoobaya wuxuu yidhi marka fa ama nakiratu nakiradii fa hiya nakiradii cibaaratu waa ka waramid camaa shay laga waramo maaga oo shaaca faafay huwa maagu fii jinsin fii afraadi jinsin jinsi afraadii ku faafay jins afraada oo mawjuudin la helayo tacaduduhaa farabadnaanshaheega la helayo i khaariji dada weliba banaanka laga helayo aw muqadarin aw camaa shay ayo laga waramaya ka waramid shay laga waramo weeyi maaga oo shaaca faafay huwa maagu fii jinsi fii afraadi jinsin jinsi afraadii ku faafay afraadaasoo muqadarin la qadarayo ad mawjuudi maatani muqadarin la qadarayo wujuudu tacadudihaa farabadnideeda helitaankeeda la qadaraya oo laga soo qaadaya hadii la helo kan joogo oo kale magacanunbaa isna ku dabaqmi lahaa waad fahamtay ma falawalu ka hore ee amaa shaaca fii afraadi jinsin mawjuudin tacaduduha ka rajulin rajul lato fa inahu rajul mawduucun waxaa loo dejiyey lima ay liman baa loo dejiyey manka oo kaana ahaaday manku xayawaanan ahaaday xayawaanka oo naatiqan hadlaya de waa bini aadmigiy dakaran oo weliba labate dumarkina waad ku baxeen sooma haddaba fakulamaa wujida mar kastoo la helo waaxidun fakulamaa wujida mar kastoo la helo idaa taqadama albayaanu can lmubayini ucriba xaalan meli loodhan jiro mayna fakulamaa wujida waaxidun waaxidka oo min hada ljinsi u noqon lahaa mawt muna soo hormarin dee xaale wujida mar la helo min hada ljinsi jinsigan xaalada uu ka yahay waaxidun waaxid la helo fa haadaa kan kan alsmu ee magaca alismu ee magaca ihi saadiqun mid rumoobaya weeyi waa khabarkiiye calayhi ay cala lwaaxidi waaxidkaa la helay ayuu ku rumoobaya magacii rujulnimo si fiican midaan fahmin ka soco marka wathaani ka labaad ka labaad waa kee maa shaaca ka shamsin shamsi oo kale weeyi fa inahaa shamsa mawduucatun waxaa loo dejiyey lima iyada iskaga daade ilaa caqli male lima shay baa loo dejiyey maaga oo kaan ahaaday maagu kawkaban xidig xidigaasoo nahaariyan maalin loo nisbeeyey maalin joogade xidigaasoo yansaku waa min baabi lwasfi bimufr min baabi lwasfi biljumlati bacda alwasfi bilmufradi ya amridian kusoo mari jirna soo maa lima shay baa loo dejiyey maaga oo kaana ahaaday maagu kawkaban ahaaday kawkabkaasoo nahariyan maalin loo nisbeeyey kawkabkaasoo yansakhu liwa jumlata dambe yansakhu usuulinayo dhe duhuuruhu muuqashadiisu wujuuda layli habeenka jiritaankiisa usulinayo oo markuu muuqdo kawkabkaasi habeenkiiba daaqada ka baxayade hadaba shamso waxa loo dejiyey asal ahaan waa xidig xidigaasi weliba waa nahaari oo maalin buu jooga waa talabaada marka isaga la hela isagii uu muuqdo habeenkiibaa daaqada ka baxaya de oo maalinima meeshai imanaysa haddaba faxaquhaa ay faxaqu shamsi dhe shamsada xaqeegu an tasduqa ay sidquhaa inay ku rumowdo weeyi calaa mutacadidin mid fara badan mid mutacadid oo tiroobaya inay ku rumowdo weeyaan xaqnimadeedu kamaa sidiina ay ugu rumowdo ana rajula rajulba kadalika saasoo kale uu yahay ya saw rajul mutacadid kumuu rumooben ya dee iyaduna shamso xaqeegu waxa uu yahay maadaama jinsi ay tahay iyada lafteedu waa jinsi maadaama oo ay tahay inay ku rumowdo iyaduna mid mutacadida wa inamaa takhalafa wuxuu u baaqday wuxuu u maqnaaday dhalika ay sidquha calaa mutacadidin inay mid mutacadida oo fara badan ku rumowdaa wuxuu u baaqday oo loo heli waayey waa min jihati cadami wujuudi afraadin afraad helideed waayitaanka la waayay xaggeega ayuu ka baaqday fil khaariji banaanka laga waayey walow wujidad haddii la helo hiya afraadaa baaqatay lakaana wuxuu ahaan lahaa haadaa kan allafdu ee lafdiga ihi saalixan mid u suubad u ahaan lahaa lahaa lilafraadi afraadda mid u suubad u ahaan lahaa fainahu ay ay lafdu shamsu lafdigaa shamsa ihi lam yuudac looma dejin calaa an yakuuna inuu ahaado huwa lafdigaasi khaasan mid khaasa mid cid gaara gaar ku ah looma dejin ka zaydin sida zayd u gaar u yahay camarna cid gaaraa loo dejiye haddaba shamsun iyada sida zayd iyo camar cid gaara loogu dejiyey iyada magac gaara ma aha oo cid meel gaara iyada looma dejin oo looma wadcin wa inamaa wudica waxa uunoo loo dejiyey wa inamaa wudica waxa uunoo la dejiyay wadca asmaai lajnaasi ka wadci asmaai lajnaasi asmaau ljnaas dejinta la dejiyey oo kale ayaa la dejiyey oo hadda ilmu markuu dhasho mawluud ilmaa dhashaa laska odhanaya sooma mawluudun mid dhashay baa dhashay kadib maxaa qabanaya ama dakar buu noqon dee ama dhedeg buu noqon magac baa lagu dhejin soo saama haddaba shamsuna waa sida shamsuna waa sida oo waxaa loo dejiyey xiddi kasta oo nahaari ah oo marka isaga la helo habeenkii uu daaqada ka baxayo habeenkii he uu daaqada ka baxayo maadaama oo sidaa loo dejiyey xaqeegu muxuu ahaa inay ku rumowdo mutacadide mutacadid siduu rajulba ugu rumoobayey mutacadid hadaba rajul mutacadidnimadiisa waxa xaqiijiyey ama tahbiitiyey oo sugay khaarijka oo banaanka afraad looga helay laakiin shamso iyadna sidaa rajul unbay ugu xaqiiqoobi lahayde afraaddeedii maxaa baajiyey eh, inay ku rumowdo dee mutacadid baan loo helin banaanka aan laga helin qorax labaad ma jirto de haddana ma jirto dee dibna ma jirayso sooma saa darteed haddee la heli lahaa eeg haddee la heli lahaa dee shamsun unbaa ku rumoobi lahaa de ila waa cowkab naariya weyn isna soo ma shamsun unbaa ku rumoobi lahaa ee cid gaar cadad gaar gaarumala bay ka dhigan tahay sooma laakin maxaa baajiyey de afraad mutacadidin khaarijka kulahaynba banaankaba oo aan oolinba de waa basiid bay la tahay soo ma wuxuu yidhi wathani ka labaad ka shamsin oo kale weeyi fa inahaa shamsada mawduucatun loo dejiyey limaa shay baa loo maaga oo kaana ahaaday huwa maagu kawkaban xidig ahaaday xidigaasoo nahaariyan maalin loo nisbeeyey xidigaasoo yansakhu nasakha yansakhu waa min jawaalibilfatxi baa fadhiya de sooma xarf xalqii baa fadhiye laamta yansakhu usuulinayo dhe yansakhu usulinayo duhuuruhu muuqashadiisu wujuuda layli habeenka helitaankiisii buu daaqada ka saaraya oo marka la arka dee cadeeda ya de habeenkiiba daaqada ka baxaya haddaba faxaquhaa dee shamsada u celi faxaquhaa ay faxaqu shamsi shamsada xaqeegu iyo sida munaasabka u ahayd an tastuqa master ka dhalaali an tastuqa ay sidquhaa ila waa khabare faxaquhaa khabarkeegi wey an tastuqa ay sidquhaa shamsadu inay ku rumowdo weeyi calaa mutacadidin mid fara badan mid fara oo la tirinayo inay ku rumowdo weeyaan xaqii ay lahayd shamso kamaa sidiina ay ugu rumowdo ana rajulan rajulba kadalika sida uu yahay sidee dee soo mutacadidku muu rumoobeyn dee shamsan ku rumoobadahayd wa inamaa takhallafa wuxuu u maqnaaday dhe ama wuxu u baaqday dhe daalika kaakeede ay sidquhaa calaa mutacadidin inay ku rumowdo shamso mid mutacadida oo fara badan wuxuu u baaqday oo u maqnaaday waa min jihati cadami wujuudi afraadin afraad helitaankeed waayida la waayay xaggeebu ka baaqday oo afraad baan loo helin de fi lkhaariji banaankana laga helo walow wujidat haddii la helo hiya afraaddaa baaqatay lakaana laakin buu qorya lakaana maynaan lakaana wuxuu ahaan lahaa haadaa kan kan allafdu ee lafdiga ahi saalixan mid u suubada ayuu ahaan lahaa lahaa ay lilafraadi de afraaddaa la helay mid u suubadu ahaan lahaa fainahu lafdigan ashamsu ah lam yuudac looma dejin calaa an yakuuna inuu ahaado khaasan khaas cid gaara inuu gaar ku ahaado looma dejin ka zaydin sida zayd oo kale wa camrin iyo camar oo kale zayd iyo camar cid gaar loo dejiyey hadaba iyadu saasoo kale maaha waad fahamtay inamaa wudica waxa unoo la dejiyey wadca asmaa ljnaasi ka wadci asmaa ljnaasi asmaa ljnaas dejinta la dejiyey oo kale ayaa iyadana la dejiyey almacrifatu wa ama almacrifatu macrifadii halkaan ma ku daynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayh